سنن النسائي في ليلة الاثنين الموافق للثاني من شهر شعبان عام 1442 هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى من سنن الصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان ومجلس كي بقول إيو لبي الصدنات ee majaalis ulka sharxa koobna kitaabka sunan nasaa'i habeenkan waa habeen isiina kuna beegan labada shacbaan kun afar boqol iyo laba iyo afartanka jano beegan sal slam xali waxaan ihi waa soddonka rajab laakiin sida muuqat kowda ay ku beegnayd kun afar boqol iyo labaiy afartan nabgeena sal l slem kitaab alxaj ayaan soo bilownay caawa in sha allah tabaaraka wa tacaala alcumratu can alrajuli اladii laa yastaiic baabka tobanaad ee kitaab manaasik alxaj waxaan gelaynaa in sha allah ama ka bilaabaynaa baabka ah baabu اlcumrati cumro ayuu baabkan u baab yahay can irajuli nin laga cumraysto alladii ninkaasoo laa yastaiicu inuu cumraysto aan awoodi karin marad wuxuu qabaa aanan rajo laga qaban inuu ka caafimaado sariir ayuu saaran yahay gaadiidka ma qaban karo qofkaas noocaasa in laga cumraysta wixii ku soo arooray ayuu baabkan u baab yahay weeyaan xadiidka laba kun lix boqol iyo siddeed iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai cala sl akhbarna isxaaq ibn ibrahim alxandali wa iqatu dabtan xuja imaam weeyaan qaala abana wakiibnu wakiic ibnu eh, jaraax alru'aasi weeyaan wa iqatu tabt qaala xadaana shucba waa imaamkii النعمان بن سالم الطائفي الثقفي وثقة عن عمر بن أوس والتابعي كبير ووهم من عده في الصحابة عن أبي رزين العقيلي لقيت بن صبرة رضي الله تعالى وارضاه أنه لقيت قال وحي يا رسول رسولك الله ina abi aniga aabbahay shaykhun waa waayeel kabiirun aad u da'weyn laa yastaiicu alxaja xaj ma awooda wala alcumrata cumrana ma awooda iyo wadacna iyo gurguritaan ma awooda qaala wuxuu yihi nabigana sal slm xuja ka xaji can abiika aabbaha ka xaji wactamir kana cumraysa ayuu nabig yihi sala allahu calayhi waaalih wasalam marka qofka haddii uusan xajin karin cumraysani karin waa laga xajinayaa waana laga umraynaya waana laga cumraynaya baabu tashbiihi qadaءi اlxaji biqadaءi اdayn baabu tashbiihi qadaءi اlxaji xajka qadiis in lagu shabaha biqadaءi dayni daynta guditaankeeda wixii ku soo aroorayuu baabkan u baab yahay nacam ha ha maya qofkii markuu xajina waa inuu isaga xajkiisa waajibka ay rito ha markuu xajka waajibka rito kadib ayuu ciddi kale uu ka ajin oo ka xajini waxaa u daliila nabigeena salى اllahu عalayhi waali wasalam nin ayaa wuxuu maqlay isagoo lah labayk allaahuma can shubruma ilaahay waxaan kuga ajiibay ama aan kaa ajiibay oon kaaga xajinaya shubramo ninka la yihahdo markaasuu yidhi nabigana wuxuu yidhi alayh slat slam muxuu ahaa markaasu waa nin walaalkaya markaasaa wuxuu yidhi adiga naftaada ma ka xajisa markaasuu yidhi maya <laughs> maya markaasuu yidhi xuja can nafsika uma can shubruma naftaada marka hore ka xaji kadibna shubruma u wareeg haddii xajka aad tag sanadkan oo aabbahay hooyada aad inaad ka xajisa doonaysid marka hore taada ka xaji sanadaha soo socdana marka waa labada waalid ka xaji ama cid ka xajisa u wakaalo labadaba suuragal weeyaan waay xadiidka laba kun lix boqol iyo sideed iyo soddonaad waa xadiid daciif isnaad ah. qaala alimaamu nasa ala abarna isxaaq ibn ibrahim alxandali qaala xadana jariir ibn cabdilxamid adabbi can mansuur muctamir can mujaahid bni jabr can yuusuf bn zubayr alqurashi waa maqbuul can cabdillahi bni zubayr at an abd bn zubayr radi اlahu ta ada qaala wuxuu yidhi abdulahi bn zubayr jaa waxaa ibn rajul nin baa yimid oo min khacama reer khacama annaga soo qabiil lama sheegano ama qabiil hebel qabiil hebel kanna waa qabiilkii carabta weli ilaa haddeertaan la joogo dhibu ma arkaan waxaad maqlaysaa aljuhani haddeertaan la joogo alqurashi alxarbi altamiimi ma arkaysaan magacyadaas waa iska caadi waxdiba eh, maarkaan alqaxطaani askarta halkan waxaa ugu qoran fulaan fulaan fulaan alqaxطaani marka mararka qaar uturadii iyo cuqdadii qabaaisha markay isu qabaan waxaa weeyaan mid baa waaa laga yaabaa mid waxaa u taagan eh, maruurka ama qolyahan traafikada jidku ku qabanaya marka aad buu ugu adkaynaya mogta oo dembigii ayuu ku qaadaya markaasuu wallaahi maanta mid cutayba ah wuxuu igu dhigay tuug aan laga tuugsanin saasuu ku dhihi yacni marka qabaaisha iskugu yeerayaan oo waana seeftan reer ali sacuud ay ka baqayaan mooyane soomaalida waa ka liidan yihin xagga qabyaaladda uma dhowa nimankan hadda sacuudiga jooga khaliijka oo kale waad la yaabaysaan yaab baad u dhimani qaar waxaa jira hadda qabaaishan koonfurta degan oo kale oo hadda meelahan yaman xaggeed xigta haddii ay damcaan inay gabar u doontaan oy eh, u guuri doontaan reer najd qolyaha santaaga badanoo geelleyda ahaan jiray haddii waa lala yaabaya suuragalba mahaba waaba khatar halis waa waxaa dhici karta ba qofku naftiisa inuu ku waayo ya marka waa baabkan soomaalida baab ka sii daran wa soomaalida mogta qoladan laga tabar daran yaho eh, mxuu ahaa laleeyahay kuwaan ama waday fulaan ay ka shaqeyn ama fulaan unbay meel ku tuureen oo ilahay ugu cuquubaday subxana wa tacala waxyaabaa cuquubada soomaalida loogu riday ka mid tahay qayb ka mid waa laakiin iyaga qabaa'ishii caadiga ahayd ayaaba shuqul isku lahaynba qabiil fulaan reer najdi oo cilyat alqowm iyo meelaha kuwa jira ah, qasiima ku soo xigta ahlu xijaaz ahlu januub waa saasay u kala sii qolyo waxaaba jirta amba abadan sida hadda soomaalida qaar eh, loo eh, midibta kooro ama haybta koorka lagu sameeyo oo loo dulmiyo qaar badanoo iyago la dulmiyaa jira qaar badanoo la dulmiyaa jira waay marka ninkaas isaga waxaa weeyaan ree khaamwa jaa waxaa yimid rajulin baa yimid oo min khama ree khama ilaa rasuulilah yimid sal slm faqala wuxuu yidhi ina abii aabbahay shaykhun waa nin waayeel kabiirun aad u weyn laa yastadiicu rukuuba gaadiid inuu koro ma awoodi karo wa adrakathu waxaa haleeshay oo ku waajibtay fariidatullah faradka alle oo fi lxaji xajka ah fahal yujziu miyuu guday ana xuja canhu inaan ka xajiyo qaala wuxuu yidhi anta akbaru waladihi adiga miyaa awlaaddiisa u weyn qaala wuxuu yidhi nacamha qaala wuxuu yidhi ara'ayta ka waran low kaana calayhi daynun haddii ay dushiis dayn ahaan lahayd akunta taqdiihi mid guda ahaan lahayd qaala nacam hawuu yidhi ha qaala wuxuu yidhi faxuja canhu ka xaj laakiin xadiidka waa daciif axaadiid la macaanina noo iman doontaa insha allahu tabaaraka watacaala oo xasan ligayrihi waa daciif oo kabmay xadiid laba kun lix boqol iyo sagaaliy soddonad waa xadiid xasan ligayrihi qaala alimam nas akhbarna abu caasim khushaysh ibnu asram النasائي wa iqaة xaafid can cabdirazaq ibn hamaam sancani wa iqaة xaafid qaala anba'ana macmar ibn rashid alأsdi wa iqaة habt can اlxakm ibn aban alcadani saduuq caabid lahu awham can cikrima mowlى cabdillahi bn cabaas wa iqaة habt faqiih can ibn cabaas radi allahu ta anhuma qala cbdillah bn cabaas qaala rajul nin baa wuxuu yidhi yaa rasul rasuulka allow ina abi abhay wuu dhintay walam yaxuja muusan xajinin afa axuju canhu maka xajiya qaala wuxuu yidhi arayta barka ka waran low kaana hadduu ahan laha calaa abiika abbaha daynun akunta qaadiyahu midka gudumeed ahaan lahayd qaala wuxuu yhi nacma qala wuxu hi fadayn daynta alla ee axaqu ay axaqu bilqada in la guda ayada ayaa ku habboon marka labada ku dhashay haddii lagu leeyahay dayn cibaado ah sida xajka oo kale waa laga gudi soonka oo kale waa laga gudi soonka oo kale waa laga gudi cibaadaadkan badniga iyada war ma cibaadaadkan maaliga iyada war ma tan badaniga khilaaf baa ka jira lakiin xajkana way soo aroortay soomkana waa soo arooray weeyaan xadiidka laba kun lix boqol iyo afartanaad waa xadiid shaadun aw munkarun bidikri rajul rajul in la sheega ama waa shaad oo mukhaalafatu iqati liman huwa awhaqu minhu ama munkar mukhaalafatu adaciifi liaiqa labadaba waa suuragal waxay suuragal ku noqotayna waa noo imaan doontaa xadiid laba kun lix boqol iyo afartanaad qala imam abarna mujaahid ibn muusa alkhawarizmi waa iqa can hushaym bashir wasiti waxaa weeyaan iqaة habt kaiir lisaali kaiir atadliis wاlirsaal اlkhafiy can yaxya ibn abi isxaaq alxadrmi wa saduq rubama akhطأ can sulayman bn yasaar wa iqaة faadil can cabdillahi bn cabaas radi allahu ta anuma ana rajulan baa sala nabi nabig weydiy sal slm ana ana rajula nin baa sa'ala nabi nabig weydiy sal slm muxuu weydiiyey أنa abi aabbahi adrakahu اxaju xaj ayaa haleelay wahuwa shaykhun waa oday kabiirun aad u weyn laa yahbutu calaa raaxilatihi gaadiidkiisa kuma sugnaado oo gaadiidkii ma kori karo fain shadadtuhu haddii aan ku xiro oon dul saara ahy khashiitu an yamuut inuu dhinta ayaan ka baqi oo ciriiri uu dareemo amaba uu soo dhacaba fa axuju canhu maka xajiya qaala wuxuu yidhi arayta bal ka low kaana calayhi haddii ayna dayni dayn faqadaytahu aad ka gudda akaana mujzian mid guda miyu ahaan laha oo ka gudma ma ahaan lahaa qaala nacam qaala wuxuu yidhi faxuja can abika abaaka xaji saasuu nabig yih sal l slam laakiin xadiidka ka xadiid ahaan ka lafdi ahaan ama cafwan ka matni ahaan waa axaadiid kale ku aroortay laakiin ka sanad ahaan culays baa ka jira weyaan laakiin ana rajulan sa'ala الnabiya meesha leeyahay sida maxfuudka ah ana mra'atan saasaa maxfuud hoodna waad ka arki kartaan baabu xaji ilmar'ata can rajul nin in laga xajiyo oy ka xajiso haweeney ma bannaanta haa inuu nin xajiyo haweeney u ka xajiyana haa waa bannaanta waa noo imaan doonta xadis laba kun lix boqol iyo kob iyo fartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasi alay tul akhbarna maxamed ibn salamata almuraadi wa hiqatun habt waalxaaris ibnu miskiin qira'atan caleyh waan asmac hiqatun habt ami qaasim cabdiraxman qasim cutaqi waa hiqa qaala xadaanii malik imaam daarilhijra can ibn شhahab الزهري can sulaym بن يsاar wa ثiqaة faadil can cabdالlah بn cabaas radي الlahu taعala anهuma qal cbdالlah بn cabaas kaana wuxuu ahaaday alfadl fadl ibn cabaas ibn cabdالmuطalib ayaa wuxuu ahaa radiifa rasuuli الlaahi salى اه sl nabiga alle mid gaadiidka la saaran lifti ayaa la siiyey taasoo adinka fahmi kartaan yani waa lifti ayaa la siiyey baabuurka markaad qofka aad intaad jid ku istaagta ama mootada lftiisii ama lftia ku qaaday sooma marka cabaas بn cabdilmuطalib wiilkii orlofadli ahaa ayaa waxaa una weynay ilmaha u dhalay imihiis abulfadli ayaa kunyadiisa ahayd waa taqaanaa cabdullahi asaa ka weynay ayaa marka nabiga liftuu soo siiyey amaba gaarigu gadaal ka soo saaray biluqatikum antum ama gaadiidka u saarna dameerkii ama faraska u saarna gadaal ka saaray waaya fa jaaءat waxaa u timid imra'aة haweeney oo min khacama reer khacman tastaftiihi ayadoo fatwa iyo su-aal diina nabigu weydiinaysa alah slat slam wajacala fadlu fadli xugudagar yanduru ilayha inuu gabadhi indhaha ku taago u fiiriyo wa tanduru ilayhi ayadana ay fiirinaysa sideedaba raggii dumar way isu jiidmaan magnadaa ku dhegan ninka ragga magnadaa ku xihan soo jiidi dumarka dumarkana waxaa ku xihan magnad ragga soo jiidi laakiin yaa daran magnadkiisiiyo aad xoogay matqaanaan ya akhyaare ragga iyo dumarka yaa daran ya ee eh, ay qabataa sooma dumarka aad soo jiidba yani dumarka halkaas halkii dumarka waxaa weeyaan magnetkeeda aad buu xoog badan yihi kan ragga aad uba xoog badan umayna marka waxaa dhacday xaja lagu jiraa la socdaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa lala saaran yahay hal gaadiid ayadana su-aal ay u imaaday markiiba dhag wuu fiirinayaa alfadl ayadana way fiirin waa ajaaib waaya marka xaaladaa dhacda marka ugu qurux ma taqaanaan in laisu guuriyo wax kaloo faa'iidala ma jirta weyaan hadday isguursan karinna oo dee naag ama haweeney la qabo dumar amaba waxaa weeyaan ay isgeynin oo waxaan kala jeeda yani ay isguursan karin dee xaas islaan la qabo nin qabo maxaa muxuu ahaa agt agteeda ku dhigi soo maadan garan sidoo kale waxaa weeyaan nin afar xaas ay u xiran tahay oo ay xirmeenna maxaa ku agdhigi haddii in laisfiriyay ay noqotona waa in ku xigta oo marba ay bannaan tahay oo guurkii uu caadi yahayna in laisguursada lakin wuxuu intaa ka soo haray intaa la fariisana intaa la fiirsana la fariisani waa la hor imaanaya waa la sheekayni waa la wada qosli maanta dhan baabkaas baab jira maaha waxaan arki jiray kuwo jirdiinooyinka fadhiya oo dhallinyaro ah xilli hore oo muxuu ahaa waa ka nuursanaynaalo meelaha fadhiya adinka aad uma taqaanaan nairobi aad loguma yaqaan wiilal halkaa fadhiyo oo gabdhaha socda dirac ayaa la wadan jira oo khafiif oo taqaanaan wax weyn lama xihan jirin waa ka nuursanayna waa ka nuursanayna halkaasaa la fadhiya halkaas gabdhahaa socdaa marka la daawana oo makax madax iyo cirab intka dhela saa loo fiirin maxa u fadhida waa nuursanayna haasay dhahayaan mayo ulmi ulmo ay galayaan mugdi ay ku dhacayaan qalbigoodii muxuuah macaasi iyo balaa ay ka buuxsamaysaa waayahay waxaa hadda la mid a ah waxyaabaha social mediaha oo gabdhahan isqaawina iyo waxaa imtixaanka somaalilan oo xishoodka iyo diintiiba ay ka tagtay oo kadibna wiilashii yacni jirkoodii ay soo bandhigayaan hees ay ku daarayaan way hadlayaan bal ay sheegayaan dhalinyaradina kumanaan ayagoo ahay siday taksiig ugu daadanayaan waa ducaatun calaa abwaabi jahannam albaabada jahanamada ay taagan yihiinoo dadkaay ku daadanaaan ay ku daadinayaan ilaahay hanuun ha u dejiyo waa yahay fajacala kadibna fadli wuxuu gudagelay alfadlu yanduru ilahay inuu eego tandur ay eegto wajacala rasul nabig gudagala sal slm yasrifu inuu leexiyo oo ka soo ley gabadhi waj afadl fadli wejigiisa ila shaqi اlaakhari dhinaca kale wuu soo celi wuu ku noqda haakada markii dambe ayuu xoog jaf u siiyey cabaasaa mark nabi alla wuxuu yidhi wiilkii adeer ka dhalay qortaad bash ka <laughs> wiilkii qorlaada ku dhacday bash wiilki waa jabay ya xaalad adagay ka gaartay marka dab daf jafaa la soo siiyey ya aad ay iskugu maqnaayeen faqaalat waxay tii ya rasul rasulka allow ina fariidat allahi faradka allow fi اlxaji alىa cibaadii adomis u ku leeyay adrakat way helay shabi aabbahay sheekhan xaal u yahay mid waa kabiiran ee weyn laa yastaiicu ma awoodo an yahbuta cala araaxila inuu gaadiid sugnaado afa axuju canhu maka xajiya qaal wuxuu nacmaa wadaalika xilligaana fii xajat widaac ama wadaac xajat ulwadaac ay ahayd waa sanadkii tobanaad gebagabadiisii oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xajkii ugu horreeyey uguna dembeeyey inta nabiga laga dhigay sala allahu calayhi waaalihi wasalam waa xadiidka laba kun lix boqol iyo laba iyo afartanaad waa xadiid صaxiixa qaala aimam nas abana abu dawuud sulayman ibn sayf alxaraani wa iqaة xaafid qala xadana yacquub ibrahim ibnu sacd waa iqa qaala wuxuu yidhi xadaana abi abisna waxaa weeyaan ibrahim ibn sacd ya wa iqa can salix ibn kaysan wa iqaة tabt can shaab zuhri ana sulayman ibn yasaar wa iqaة faadil akhbar wuxuu warama ibn cabaasin radia allahu ahbarahu inuu sheegay ana imra'atan haweeney oo min khacama reer khacama istaftat rasul s slm nabiga inay su-aal diineed weydiistay fii xaajat alwidaac sanadkii xaajatulwidaac loo yaqaano waa sanadkii nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam uu dhihi jiray lacallii laa alqaakum bacda caami haada sanadkan aan jooga sanad ka dambe inaan idala kulmin ayaa laga yaabaae khuduu canii manaasikakum khuduu canii manaasikakum xajkiina iga qaata war xajka iga qaata oo sidaan u samayna u sameey ayuu nabiga dhihi jiray sala allahu calayhi waaalihi wasalam waa yahay wاlfadl fadl ibn cabaas min adiifu rasul lah sl slm uu yahay faqaalat waxay tihi yaa rasul rasuulka low ina fariidat اllahi faradka ale fi اlxaji calaa cibaadihi uu ku leeyay adrakat abi aabbahi ee ahlay sheekhan xaal uu mid waayeel kabiiran ee weyn laa yastawi calى raaxilati gaadiid kuma sugnaan karo fahal yaqdii miyuu ka gudaya canhu xaggiisa ana xuja canhu inaan ka xajiy yani ajka anigaan ka xajiyey ma ka gudaya xajkii lagu lahaa faqaala laha wuxuu ku yidhi nabigeen sal sl rasullah sal sl wuxuu ku yidhi nacam ha faakhada wuxuu gudagalay alfadlu ibnu cabaas yaltafitu ilaahay inuu eego wa kaanat imra'atan haweeney ahayd xasnaa ee qurux badan faakhada rasulla nabiga alla alfadla ayuu muxuu aha qabtay oo faxawala wajha wejigiis ayuu u leex ila shaqi laakhir ninka la yidha jaaxid ma maqasheen jaaxid nin la yidhaha jira jaaxid nin wuxuu ahaa oo qolyahan falsafada iyo balaada ku imtixaamano aad wax u akhrin badan laba qisa laga sheega qisada hadda uu aan kala danlay waxaa weeyaan wuxuu dhahay naag wax ilaaliya wax ugu fiican mataqaanaan ay ku badbaado ya oo muxuu ahaay xumaan iyo baabkaas inay ku dhicin ugu fiican mataqaanaan waxaa weya qubxu wajiha waa suura xumadeed inay aad u qurux daran tahay bas xaggeeda wax iyagaa ma jiraan oo barwaaqa iska janno baa iska gelaysaa haddayba naag fool xun tahay alxamdu lilah saasuu dhahay jaaxidaa yidhi yacni laakiin islaanta quruxda badan nin walba eegi ilbaa ku dhici qof walbuu fiirini wahaakada inay fasaadaan oo u badan yihiin haaliban maxaa yeela mataqaanaa tan moogtahay waxaa laga yaabaa in markay boqol nin labaata laba boqoloo nin soo maraan halkoo inuu muxuu ahaa la hadla laga yaabaa laakiin tan quruxda badan oo weliba aanan si fiican isu asturaynin oo muxuu ahaa jirkeeda uu weliba tabaruj samaynaysa haddii ay boqol soo maraan waxaa laga yaabaa inay sagaashan ay la hadlaan sagaashankaa la hadlaysana inta guurka rabta iyo inta xumaanta rabta inay isu dhigmaa laga yaaba isu dhigmaan ayaa laga yaabaa marka inay khatar halisa ku jirtaa marka jaaxib raggaas yaan loo daymalaanin dumarka muxuu ahaa aadka aan u quruxsanayn xaggooda loo bata inkastoo raggaa lagu karay <laughs> ragga dhankaas uma badna waaya ahay laakiin sida dhabta ah tunkaxu almar'atu liarbacin afar baa loo guursadaa lijamaaliha walixasabiha iyo nasabkeedii iyo walimaaniha iyo walidiiniha kitab nika noga imaan doona nabigeen wuxuu yihi sal l slm fadfar war ku dadaal oo ku guulaysa oo ku barwaaqaysa oo ku necmayso bidaat اdiin tan diinta u saaiib tan qur-anka xifdisan maaha macneed ha u fahmina tan waxaa wey kitaabaha masitida taqaana ha u fahmina waxaa loola jeedaa qofka ilaahay ka baqaysa subxaana wa tacaala diinta ilaahayna waxbay ka taqaanaa laakiin way ku dhaqmi ahludiin wa taas qofkuu ilaahay u gacan geliyo ya ilaahay subxana wa taala adduun uu ku liibaanay in allah akhirna waa ku liibaanaya laakiin abshir bacadla kuwa uu sheegi jiray caleyh raxmat ullah shaaciru saxwa kuwa ayaga ahay qofku la gacan u geliyo gaar baa ku dhacays wuxuu yidhi abshir bacadle maxamedow rag maxaa qabsaday markay dumarkii dirca qaateen way qarsanayaane adoo qarash garoobay ayuu mid kale qalab yidhaahaa eh. gabay dheeroo noocaasa markaasaa wuxuu yidhi gebdhahan jalaabiibta qaatay oo qamiisyaha saas berigar wafigsanaad waa naga lumay yaa qarya jirkooda haa mid ama laba ka qabe yaa yaan lagaa qadanin halkaasuu ka dhacay marka gabdhaha waxay yidhahdeen inta kaloo sheegaysay abshabacada way fiicnayde eh. laakiin labada ayaad ku hadlaysay inaad mid un ka qaba tira <laughs> markaad laba sheegta dumarka mota ayaga baabkaas waa laba iyo saddex iyo afar iyo baabkaas agtooda waa aad uguma qorno xataa ummahaat almu'miniin oo ummuna caaisha iyo ma ogoleen waaas ya waa qasbanayn meel kaas ma jirin walaa xabsa marka qofki yidhaahda dumar baan masayr ka ilaalinaya iyo hinaasa waa nin wareersan caafimaad wuxuu bahan quraansaar nin la quraansaar quraansaar haweenayda tidhahda nin baan damac ka daynaya oo muxuu aan ka ilina ka waardaynaya marka ayadna qraansaar ubahanta marka dumarna masayr ma daynayaan ragna damac ma daynaya marka anagoo is ogsoon aan wada shaqaysana annagoo is ogsoon oo dumarna ay mxu masayr daynayn ragna inuusan damac daynayn annagoo ogsoon aan marka aan wada danaysanna oo ilmahan aan wada korsanna danaheedna aan wada wadanna wahaakadaa dhibba ma jiro ifur ifur ifur ifur haddii aynaa ku tirahda macnaheeda hayfurn hayfurn hayfurn saas u qaada dhallinyaradan u sheegi odayaashu waa yaqaana waxaas way fahmayaan ya sheekh ha <laughs> wallaahi runtii tayada ah waxaa weeyaan kolleyba waa un adiga horta duco badana waxaa lagu helaa ducada tan waalidka uu qofku usoo duceeyo waxbay u tari aada u weyn waana wax qofka waalidkiis uu hadda nool yahay wax ilaahay run subxaana wa tacaala maanta nicmo ka weyn oo inaad qofka waalidkiisa aad u noolaado maanta yani waa yarta qofka inuu ilaahay siiyo aad ba u yarta bacda tawxiid walislaam ducadaas waalidka qofka laftirkiisa aad u ducaysta ilah bari subxana wa tacaala tan kale inuusan guurku dalaq iskaga dhihin qurax iyo waxaad u ku raacin kaba soo qaad gabar aabbaheed waa taaruksalaad hooyadeed waa taaruksalaad walaalkeed waa taaruksalaad maba la yaqaana amaba waa faasiqiin ayadana waxaa wey wadaad yani adla yaabaysaa odayaasheen waxay dhihi jireen lama guursanayo odayaasheen ragga cilmiga mogta nin walba waxbuu u qoriyaa dad waxay u qoriyaan geesinimo ayaa loo qoriyaa qaar waxaa loo qoriyaa qurux sowsaa maaha qaarna waxaa loo qoriyaa diin marka dadka diinta u qorin jiray annaga aan soo gaar loo naqaanay waxay dhihi jireen waxyaabaha ducooyinka ilaahay uusan aqbalin waxaa ka mid ah warka asaga koleyba odayaasha ayaa noo sheegi doona lakin inkastoo arinta yada ani ma lakin waay sheegi jireen man sheegi waxay dhihi jireen ducooyinka ilaahay uusan aqbalin waxaa ka mid ah ilaahayo wiilkayga waxaad iga leexisaa abtigiis wiilkayga abtigiis iga leexiyo sidiis haka dhigin ducooyinka aan la aqbali kamid tahay kuleeyid ka dhuuq qiiqa oo guba rabaad buu ahaa muxuu ahaa gabadha walaalkeed fii qaalib alaxwaal canugka inuu mara haddii ilmahay kaa wada marin mid iyo laba dhankaas maralemo waa in ay leeyihin wallahu aclam yaashe waa laga barya wa de hadalkooda waa dib hadal caamo hadalkaas sheega hadalkaas waa hadal dad aan diinta aad u aqoonin un ay sheegi jireen laakiin waxay kala jeedaan maqsuudkooda waxaa weeyaan yani haaliban nabigan marku l sl khiyaarun fi اljaahiliya khiyaarun fi اlislam faqihu u fiirsa dad baa waxaa weeyaan diin un waa macruuf bale odayaasha haddii hadda la waray sax badan ay sheegi lahayeen wax badan ay sheegi lahayen marka lidaalika qofka mararka qaar markaad gabadha quruxdeeda iyo waxeeda dhallinyaradan hadlaya aad aragto waxaad fiirisaa beytka ay ka soo baxday guriga ay ka soo baxday fiiri gurigaas dadka iyaga fiiri dadka iyaga qeyb weyn bay ka qaadanayaan gabadhii walaalaheed fiiri aabbaheed fiiri hooyadeed fiiri wahaa kadaa wax badan ayaa waxaa weeyaan xitaa iyada haddii xogaho ay yara xaaraanti sayraysa oo yara wax aasi u yarag ay ta laakiin labada waalid ay yihiin dad aada u wanaagsan amaba wiilashii ay yihiin haaliban iyadana dhankaas bay u biishumani xataa iyada haddii ay ninka dhibto waxaa laga yaabaa inay ilmaha ay dad akhyaar u bataan lidaalika nabigeena ala sl slam markii la weydiiyey can macaadin carabi tasaluuni ma carabta asalkeeda idi weydiinaysaan halkaasa wuxuu yihi khiyaaran fi ljaahiliyati khiyaarun fi lislam idaa faqihu marka baabka isaga baab hadda aan taasiilina sharci ahaan ma ahan laakiin koley wixii la sheegi jiro baan sheegay waaya hay baab اlxaji ama baabu xaji rajul ninka inuu ka xajiyo can marata haweeney waxaan soo marnay in haweeney ay nin rag ka xajin karto oo dumarnimada aynan u diidaynin tanna waxaan fiirinaynaa marka inuu nin ka xajin karo dumar ya oo dhib lahayn xadiiska laba kun lix boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadiis shaad ah shaadku waa mukhaalafatu ahiqati liman huwa awhaqu minhu qala imam akhbarna axmed bn sulayman ruxa wa iqatun xaafid qaala xadana yaziid wahu ibnu haaruun wa iqatun mutqinun caabid haruun a idiin qoran ha alifkaa ka maqan ma arkaysaan haruun ayaa qoran haruun qaal anba'na hishaam ibnu xasaan alasdi wa iqatun min ahbat الnaas can muxamed ibn sirin waa iqatu tabtun caabidun kaana laa yarwi riwaayata bilmacnaa can yaxya ibn abi isxaaq alxadrami mowlaahum saduq rubama akhta can sulayman bn yasaar waa iqatun faadil min alfuqahaai sabca toddoba waxaa jiray fuqaha ahaa oo fiqiga lagu yaqaanay oo taabiciinta ka mid ahaa taabiciinta ka mid ahaa toddobadii mid ka mid a weeyaan can sulayman bn yasaar can fadl ibni cabaas radia allahu taala anuma anahu fadl ibn cabaas kaana waxaa radiifar nabiy nabiga mid la saaran gaadiid fa jaءa rajulun baa yimid faqaala wuxuu yidhi ya rasul rasul ina ummi hooyaday cajuuzun kabiiratu cajuuzun waa qof waa yeel ah oo dumar ah kabiiratun aad u weyn wain xamaltuhaa haddii aan saarona lam tastamsik ama gaadiid aan saara lam tastamsik mid qabsoomaysa ama qabsan karta ma ahan wain rabattuha haddii aan ku khashitu waan ka baqa an aqtula inaan dilo oo xoragaas dhib uu geysta amaba ay soo dhacdaba faqala rasul u sal slm arayta bal ka waran low kaanad wahada calaa ummika hoyada daynun akunta qaadiyahu mid ka gudmay ad ahan leed qaala wuxuu nacmaa qala wuxu faxuja ka xaja can ummika hoyda baabu maa yustaxab an yaxuja can rajuli baabu maa yustaxab wixii la sunnay baabkan u baab yahay an yaxuja inuu ka xaji can rajul ninka akbara waladihi awlaadiiskan u weyn xadiidka horena daciif ayuu aha oo ka warramay kanna waa daciif marka laazim maahan akbar walad laazim maahan xadiid laba kun lix boqol iyo afar iyo afartanaad waa daciif alisnaad qala alimam nas akhbarna yacqub ibrahim alxandali yacqub ibrahim adawraqi cafwan iqatu habt qala xadaثana cabdiraxman ibn mahdi waa imaamkii can sufyaan athawri can mansuur muctamir can mujaahid ibni jabr can yuusuf yuusuf ibnu zubayr alqurashi المkي mولى آل زبير مqبuل weyaan بن زبير cبدالله بن زبير رaضي الله taعaل عنه أن نبي nabgena صل sل q nabgena wuxuu yihi لرaجuل wuxuu ku yidhi أnta adiga أكبر walada أbيka adiga ayaa aabbaha wiilashiisa u weyne faxuja canhu ka xaji laakiin xadiidku waa ضaciif weeyaan baabu الxaji bالصغيir canug yar markaad ajina marka la xajina in lala xajiyo oo isagoo la xambaarsan yahay la xajisiiye wixii ku soo aroriyo baabkan u baabiye iyo ajrin laga heli xadiid laba kun lix boqol iyo shan iyo afartanaad waa xadiid صaxiixa qaala alimam nas akhbarna mxamed mثn canzi waثiqaة faxaafid qala xadaثna axmed sacid الqطا waثiqaة tabtn xuja qala xadaثna sufyaan الthawri can muxamed ibni cuqbat alqurashi alasadi mowlaahum iqa can kurayba ibn abi muslim alqurashi mowlaahum iqa can ibni cabaas radia allahu tacala canhuma kurayb horaan maxaan ku sheegnay rmh my kurayb m waa iq can ibn cabaas radi allahu ta anuma ana mraatan haweeney rafacat waxay kor u qaaday sabiyan canug yar oo laha ayada ay leedahay min hawdajin gura ayuu ku jira gura gurada weliba nooca naga haddaan samaysan irtiga in kor la saaro geeda iyo waxsaal inta loo saaro heege iyo kala muxuu ah laisku xirxira kadibna kor laga saara haragga ama maqaarka ama sada laga saara Eh, noocaas waa nooc u og laakiin waa ka duwan yihin ayaga waa qol dhan oo samaysan hawdajkaas ayaa la yihahdaa halkaas ayuu ku jiray canugan ayada iyo macnugeeda hawdajka ay ku wada jireen oo dumarkaa la saari jiray waa qol dhan oo shukaan ahoo diyaarsan oo ritiga dusha laga saaraya oo lagu xiri kaas ayadoo ku jirta cunug intay ka soo bixisay ayaa waxaa weeyaan ma ka booday xadiid ka hoose u booday rafacat sabiyanlaha ilaa rasuulilah cafan ana imra'atan haween rafcat waxay kor u qaaday sabiyan sabi laha ilaa rasulilah way kor ugu qaaday faqaalat waxay tii ya rasul rasulka allow ali hada xajun xaj miyuu leekan canugaan yar ma xaj ayuu leeyahay oo ma u ansaxayaa qaala wuxuu nacam haa walaki ajrun adigana ajr ayaad leedahay xajka marka isaga canugaas fadligiisa waxaa qaadana waalidkii isaga laakiin xajatulislaam kagama dhacaaya ilaa isagoo baaliq inuu xajiyo waa gooni waayo xadiid laba kun afar boqol lix boqol iyo afar ama lix iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas akhbarna mxamed bn haylaan waa iqa qaala xadana bishr ibnu sariy iqat mutqin uh, tuucina fiihi bira'yi jahm inuu jahmiyada ra'yigooda qabo ayaa lagu duray laakiin taaba wactadar wuu ka tooba keenay wuuna ka cudur daartay qala wuxu uhi xadaana sufyaan wa athawri imaamkii weyaan amiir almuminiin fi اxadiid can muxamed ibni cuqba alqurashi mawlaahuma iqa can qurayb mawla cabdilahi bn cabaas can ibn cabaasin radi allahu ta ma qal cbdilahi bn cabaas rafacat imra'atun haweeney ayaa sabiyan canug yar oo laha iyada leeda min hawdajin hawdajkaas guradaas ay ku jirtay ka soo dhexbixiso saa u soo taagtay faqaalat waxay tiri ya rasul rasulka waa li hada xajun kan xaj miyuu le qaal wuxuu yihi nabigeena alai sl sl nacam haa walaaki ajrun adna ajar ayaad leedahay xadiidka laba kun lix boqol iyo toddoba iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasaci alayh axbarna camr ibn mansuur النسائي واثقة قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين واثقة ثبت قال حدثنا سفيان الثوري عن إبراهيم بن عقبة الأسدي واثقة عن كريب مولى عبد الله بن عباس واثقة عن عباس رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عباس رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هويني يكر قاضي سغيا عنه يكر قاضي فقالت وحيت لي هذا حج كان حج ميولي قالوا في نعمها ولك أجر أن أجر يكون سجن حديث الله بكل لحب قليو سدادي أفرتنا وحديث صحيحة قال الإمام النسائي عليه أخبرنا عبد الله ابن محمد بن عبد الرحمن وصدوق قال حدثنا سفيان ابن عيين قال حدثنا إبراهيم ابن عقبة الأسدي واثقة حديث يتحويله وحدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن سفيان ابن عيين عن إبراهيم ابن عقبة الأسدي واثقة عن كريب عن عباس رضي الله تعالى قال عبد الله بن عباس صدر رسول النبي الله أيا فلي أما بحي فلما قرتي كانوا هذا بالروحاء ميل روحاء إلى مركو جوجا لقي قوما ضد أي لك المي faqal wuxu antum war kuweed adinka dad socdoo tiro badan ayuu nabiga la kulmay war kuweed ahaydeen qaaluu waxay yidhahan nabi allow muslimiinta ayaan maxay u leeyihiin waddanka gaalana waa joogtay oo marka iyada ah waxaa weya muslimiin gaala lagu noolaa waddanka qaaluu waxay yidhahan man antum adigana kuweed ahaydeen nabiga weydiinaan sal slam qaaluu waxay yidhahan rasuulullah waa rasuulka ilii saxaabadii waa abcan qala wuxu yidhi fa akhrajat imra'atun haweeney ayaa soo sabiyan canug min almixafati mixafada waxaa weeyaan waa gurada nooc ka yara duwan oo kor ka bannaan faqaalat waxay tihi ali hada xajun nabi allow kan xaj miyaa u sugan qaala wuxuu yihi nacamha walaki ajrun adna ajr ayaad leedahay xadii laba kun lix boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nasai axbarna sulaymaan ibnu daawuud sulaymaan ibnu daawuud waa ninkee hmm. an xamaad ibni zayd xamaad ibnu sacad ibnu akhi rashdiin ibnu sacad aburabiic waa iqa wاlxaariث ibn miskiin qira'atan caleyh waan asmac wahiqatan tabt can ibn wahab cbdulahi ibn wahab almisri weeyaan ah, qaala akhbaranii malik md hijra can ibraahim ibni cuqbata waa iqa can kurayb can ibni cabaasin radi allahu ta anma ana rasul rasulk sal slm mara wuxuu soo maray bimra'atin haweeney wahiya haweeneydaana fii khidriha asturkeedii ay ku sugan tahay waa hawdajkuun macahaa waxay wadataa sabiyun canug yar faqaalat waxay tii lihada xajun kan maxaj baa u sugan qaal nacam qaala wuxuu nacam haa walaki ajrun aadna ajar ayadeeda marka carruurta yar in la xaji siiyo oo la qaado ajar baa laga heli laakiin soomaalida uma badna la socdo ummadahanka laakiin oo ka imaana asiya iyo indunuusiya iyo iiraan eh, qaar ka imaana iyo inkastoo shiica iska yihiin intooda badan waa ilmo yaryaroo badan ay wataan waliba eshiyaanka u badan oy la ajiyaan carabta xataa way la xajiyaan saasay u wadaan marka soomaalida laakiin uma badno baab اwqti اladii kharaja bihi الnabiyu sal sl min almadina lxaj alwaqtu baab اlwaqti waqti ayuu baabkan u baabay aladii waqtigaasoo kharaja uu baxay fiihi waqtigaas annabiyu nabigeena sal slm min almadiinati magaalada madiina lilxaji xajku u aaday xilliga nabigeena baxay ood magaalada madiine ka baxay ood xajka aaday goormay ahayd xadiid laba kun lix boqol iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nas abarna hanaad ibnu sari abu sari waa iqatu dab عن بن أبي زائدة ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة واثقة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري واثقة ثبت الحجة قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية أي عائشة واثقة أنها إذا سمعت إني مقص عائشة أي مقش عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إيضا إيضا خرجنا وانبحني مع رسول الله نبي الله أنه لجنا صلى الله عليه وسلم لخمسين شن بقينا أي كهرين من ذي القعدة ذي القعدة معنى هذا معي تاي بيش القعدة بحكا ديما شhan maalmood dhammaashadeedii laa nura nooma muuqato ila اxaj xaj mooyan xaj uma marka yada anaga niyadanaga wax aan xaj ahayn kuma taagno xataa idaa danowna markii u dhawaanay min makata maka amara wuxuu faray rasul sal l slm wuxuu faray man lam yakun macahu hadyun qofkii xoolo xaramka loo wado hadyi qofkii aanan wadin oon kaxaynaynin idaa طaafa bilbeyti beytka markuu dawaafo an yaxila inuu xalaaloobo oo tamatucu la imaado cumro faman tamataca bاlcumrati ilى اlxaji fama staysara min alhadyi markaas qofkii marka xoolo wada laakiin xataa yabluqa alhadyu maxilahu waa ilaa laga gowraco maalinta tobanaadka xoolaha laga gowraca xajku baad ku taagnaani ama qiraan ha ku ahaado ama xaj ifraad ha ku ahaado aday ku talla intaas waxaan ugu baxnay qaybihii hore qayb waxaan gelaynaa la yihahdo almawaaqiit kitaab ahaan ayuu suuradaysan yahay meelaha laga xirta xajka laga xirto ayuu baabkan u baab amaba kitaab ahaan waa qayb dhan baabka toban iyo toddobaad miiqaatu ahlilmadiinati reer madiina xaggay ka xihanayaan khulaasada waxay tahay ikhwani kiraam xaj markay noqoto wax sahlan ma ahan laakiin oo wax la khulaasayn karo oo qofka mu'minka ah ood ilaahay u taysiiriyo oo xagga aado isagoo marka baakajkaas iyo xawshaas ku xihan wata uu la tegi karo Eh, khudbo waxaa jirtay ama laba khudbo waxaa jirta horaan youtube kolley self media waa laga heli oon u qaybi xajka aan ka dhigay qayb qayb oon afar saddex shan sagaal toddoba waxaa weeyaan afar saasaan mar u kala qaybiyey inaad ogeydanin kala qaarkiin ma xasuusta marka waxaa weeyaan inaad inaad xasuustaan ma xasuusta marka khudbadaas oo kale qofka inuu dhegaysto waxay ka ka anfacaysaa xajkii oo dhanba inaad labaatan daqiiqa ama toban iyo shan daqiiqa uu kugu ururo ood kadibna aad jawaabkii qalbiga ku shubata wabilaahi altowfiiq marka waxaa weeyaan waa maqaacida macaaqida wax loo yaqaan oo cilmiga meelo badan ku kala firaarsan in la soo ururiyo waxaa la ah adkaaru asabax walmasa oo mar waxaan rabay insha allahu tabaaraka watacaala baabkan adkaaru sabax walmasa waxaad arkaysaa dad weligood toban sana xusnulmuslim saa gacanta ugu hay toban sana shan sana muslim marka jeebku ku wataa ama meelahan u yeela ama waxaa weyaan boorso ugu jira soo ma jirta arintayda ama wa akrina waxna ka tago saas sax maaha waxaad ku cibaadaysanaysa iska xifdi meel iska dhig ka soo gudub hawlku kaa dhammaatay oo weligaad ku noqonin ha noqoto oodun ku camal falaysa bas fadliga ay leedahay muxuuha adkaara sabax walmasa waa la koobi kara maha laakiin isku aad istaa la rabaa oo wixii boqol boqol ahna aad meel isugu geysato wii todoba todobana meel iskugu geysato wixii asbaxna ama bika asbaxna ama maa asbaxa allahuma inii asbaxtu wixii ahna aad asbaxna ama amsayna meel aad isku shubata ma garat wixii saddex saddex meel aad ku shubata wixii dhanba ay ku noqdaan wax iskugu ka aadano jawaab kugu jira laakiin haddii aad weligaa xusnulmuslim kor u hayso oo tirahdo xusnulmuslim adkaari sabax aan akhrinaya asmayt sana xumin wa marka xajkan waa saas oo kale insha allah maraan hadduu ilaahay qadara aan tafsiilin doonaa qofki rabana sl media ha raadsado waa ku jirta mxu qodobtaas laba jeer laba eh, taqriiban marna sanaday ahayd sanada ka soo maray laba sana kadib haddana an ku celiyey miiqaatu ahlmadiinati reer madiina meesha ay ka xihanayaan marka mawaaqiidda la xihana waa afar meelood dulxulayfa yalamlam jucfa iyo qarna manaasil afartaas iyada hadal ma laha meel shanaad ayaa lagu daraa oo daati cirq daati cirq ma nabiga ayaa yidhi calayh salat slaam oo reer ciraaq u qondeeyey mise sayid cumar waa waa laisku haya waa laisku haya marka mawaaqiidda ma shan baa misu afar horta afar war ma laha dalxulayf waxaa iska le reer madiine iyo cid alle cidda madiine soo marto haddii halkaa nairobi ka tagto ood madiine ku degto adiga dalxulayfa miiqaadkaada yam eh, muxuu yalamlam oo reer yamaneed ah iyo waman ataa calayhina min hayri ahlihina oo annaga soomaalida iyo kenya iyo etoobiya iyo kulli iyo ertaryadan waxaasoo dhan xaggee wayaan waa yalamlam meeshaasaan muxuu ahaan jucfa waxaa iska limi kale ahlu shaam iyo ahlu misra ayaa soo marayaan qarnu manaasil ama sayl kabiira maanta loo yaqaana daaif afkeeda iyo bidaxda waa buuraha dhankeeda bidaxda meesha ayada ayadna waxaa weeyaan ahlu najd dhankaas ciraaq cafwan najd ciraaqta waa ka mid wixii dhankaas ka imaada riyaad iyo ilaa baxraynkaas iyo khaliijkaas wixii ka imaada ayagana meeshaas ka soo xiranayaan ama diyaaradda ku imaadeen ama ku yimaadeen dhulka ku yimaadeen ahlu marka in gooni radaato cirqi meel yidhah loo qoondeey xadiidkan uu ku soo arooray sayid cumara qoonday iyo xadiidkan waa laisku yara haya marka khulaasada mawaaqiidda waa meelaha inta ayada ayuuna imaamka caleyh raxmatullah sheeg sheegi doonaa hadii laba kun lix boqol iyo kow iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasi alin akhbarna qutayb bn saciid can malik imaam daar hijra can naafic mawla cabdillahi bni cumar can cabdillahi bni cumar alkhataab radi allahu tacala canhuma ahbarahu wuxuu u sheegay ana rasu rasul a sal slm qaala wuxuu yidhi yuhilu ahla madiinati ahlmadiina waxay ka xirtaan xajka min dilxulayfa dilxulayfa ay ku taallaa magaalada madiina gudaheeda meel bannaanka ay ahayd abaari calin waa la yihahdaa abaaru caliyin waa la yihahdaa almiiqaatna waa la yihahdaa dilxulayfana waa la yihahdaa baydaa meel la yihahdana waa ku dheganta oo muxuu ahaa axaadiis nocaas ku imaan doonta insha allahu tabaaraka wa tacaala waayahay yuhilu ahlu madiinati min dilxulayfa wa ahlu shaam ree shaamna urdun iyo suuriya iyo min juxfa iyo filistiin iyo wa ahlu najdina min qarn ay qarnmanaasil qaala cabdulahi wuxuu yidhi cabdulaahi ibni cumar wabalaganii waxay soo gaaray ana rasul rasulka al sl sl qa rasulka inuu yidhi wayuhilu ahl yaman ahlu yaman waxay ka xirnaa min yalamlam meesha yalamlam ay ka xirnayaan miiqaatu ahli shaam reer shaam xagey ka xihanayaan xadiidka laba kun lix boqol iyo laba iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alima bn sacd akbarna qutayb bn saciid qala xaddaana lays bn sacd qaala xaddaana naafica mowla cabdillahi bni cumar can cabdillahi bni cumar bn khadaab radi allahu taca anuma ana rajulan ba qaama istaagay fi lmasjidi masjidka nabiga ayuu ka dhex istaagay fad faqala wuxuu ya rasul rsulka allow min ayna inteebaad ta'muruna nafaraysa an nuhila xajka inaan ka xirno xaggeed nafaraysaa intaan ka xirna xajka qaala rasul u sal slm yuhil ahl madinata almadina waxay ka xirtaan min dilxulayfa meesha dilxulayfada ay ka xirtaan wa yuhilu ahlu shaam ahlu shaama min aljuxfa meesha juxfada ay ka xirtaan marka ahlu shaam waxay ka xirnaan juxfa wa wa yuhil ahlu najdi min qarn qaala ibn cumar wuxuu yidhi wazicmuun waxay sheegayaan saxaabada nabigeena qayb ka mid a ana rasul rasulka sal sl qal u yidhi yuhilu ahlu lyaman min iyo labalan bay ka xirtaan wa kaana ibn cumar cabdullahi bn cumar wuxuu ahaa radia allahu tacala canhuma yaquulu mid lama afqah ma aanan ka xifdin oon ka fahmin haada ahlulyaman ay yeelana ka xihanayaan min rasul lah sal slm lakiin saxaabadii kale ayaa ii sheegeen yani wuxuu rabaa inuu dhaha nabiga toos uguma warinin saxaabada nabigan oo nabiga ka warisay ayaan kasii qaatay inuu dhaha intaasuu rabaa miiqaatu ahlu misr reer masr xaggee ka xihana iyaga xadii laba kun lix boqol iyo saddex iy kontonaad waa xadii saxiixa qaala alimam bn saan akhbarna camr ibn suur waa iqa qaala xadaana hishaam ibnu bahraam almadaini waa iqa qaala xadaana mucaafaa mucaafى ibn cumraan alsdi waa iqaة caabid faqiih can aflax ibn xumayd اlanصari الnajaari waa iqa can qaasim qaasim ibn muxamed qaasim ibn muxamed ibn abi bakr الصidiiq axad اlfuqahaaءi الsabca fii cahdi الtaabiciin waa iqa hy can caaishaةa radi الlahu ta anha ana rasul rasul sl slm waqata wuxuu u jideeyey ama u asteeyey liahli اmadinati reer madiina dalxulayfa meesha dalxulayfa la yihahdo waliahli الshaam reer shaamna iyo misra reer masarna aljuxfa meesha juxfa la yihahdo waliahli alciraaq reer ciraaqna daata daati cirqin waliahli alyaman reer yamanna yolamlam sidaa weeyaan waliahli ciraaqi daata cirq miiqaat ahli yeman ree yeman xagee ka xiranaya xadidka laba kun lix boqol iyo afariy kontonaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai alay mt akhbarana arabiic ibnu sulayman saaxib ashaafici waa iqa qaala xadaana yaxya ibnu saciid yaxya ah, yaxya ibnu xasaan miya atiniisi albakri waa iqa qaala xadaana wahayb ibnu khaalid albahili mowlaahum waa iqatu habt lakinahu tagayara qaliila fi aakhirihi waxamaad xamaad ibnu zayd ibnu dahr waa iqatu habt ibnu dirham weeyaan can cabdilahi bnu طاوuس عن عبداللahi بن طاوuس wa ثقة فاضل cاabد can abihi abis taawus bn kaysaan wa iqatu faqiihun faadil can ibn cabaas radi allahu ta anuma ana rasul rasul sal slm qata wuxuu u jideeyey ama u asteeyey liahli madiinati reer madiina dalxulayfa meesha la yihahdo xulayfa ama abaar cali waliahli shaam reer shaamna aljuxfata juxfa waxaa la mid a ahlu misra waliahli najdin reer najdina qarnan qarna manaasil ama asayl kabiir ayaa la yihahdaa waliahli wa wuxuu yidhi nabigeena sal allahu alay slam qaacdo weyn ayuu dejiyey oo maxay tahay hunna boosaskaas aan sheegnay oo dulxulayfa noqotaya amaba yalamnam noqotaya ama qarna manaasil noqotaya ama juan juxfa noqotaya afartaas meeloodba hunna afartaba lahunna dadka loo magacaabo loo carabaaba ee iskalah oo xajka markay xirnaan ka xirnayaan iyo walikulli aatin mid kasta oo yimaada oo ataa yimaada calayhina korkooda min hayrihina dadkaas meesha aan sheegna ahla madiine aanan ahayn ahlu shaam aan ahayn ama ahla masr ama aan ahayn ahlu najdi ama aanan ahayn ahlu yaman aan ahayn cid kasta oo marka meesha jidka asaga soo martana ayagana waxay u yihiin miiqaat hunna iyaga lahunna ayaga u yihiin waliman ay miiqaat u yihiin ataa imaada walikulli aatin mid imaado kasta u yihiin miiqaat ataa yimaada calayhina min hayrihina faman kaana qofku ahaada ahluhu reerkiisa duuna almiiqaat miiqaadkii meel ka sokayso xajka oo ka xigta xaramka ayuuba qofka degan yihi ree kale jidda hadda miiqaadka way ka sokeeyaan xayu yunshiu meesha uu ka bilaaba xajka ood ka niyoona halka meesha aad jooga weyaan yahay xayu yunshi xataa yaأti dalika calى ahli makata xataa ahlu maka ahlu maka marka xurunkooda waa laba qaybood haddii xaj uu yahay gurigooday ka xirnayaan laakiin cumro haddii ay noqoto waa inay xaram ka baxaan oo khaarij aram ay ka so xirtaan miiqaatu ahli najdin reer najdi xagey ka xiranayaan ayuu baabkan u baab yahay xadii laba kun lix boqol iyo konton i shanaad wa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai alay abarna qutayba bn saciid qaala xaddaثana sufyaan can zuhri can salim ibn cabdillahi bni cumar can abihi abis cbdillahi bn cumar bn khaaab radi allahu taala anuma ana nabiya nabgena sal sl qal nabgeena wuxuu yidhi yuhillu ahlu lmadiinati ahlu madiina waxay ka xiranayaan xajki min dilxulayfa wa ahlu shaam reer shaamna min aljuxfa wahlu najdin reer najdiina min qarnin qarn manaasil wadukira lii waxaa lii sheegay walam asmac maan maqlin annahu nabigeena sal sl qal inuu yihi yuhiil ahlulyaman ree yaman waxay ka xirnaamaynayan lamlam ayay ka xihanayaan marka xajkaas boosaska laga xidhanayey ayaa waxaa weeyaan halkan aan ka galnay waaya can moxamed ibni cabdilaah xadiid kale ama miiqaatu ahli ciraaq reer ciraaq meesha ay ka xirhan ayuu baabkan uu baab yahay xadiidka laba kun lix boqol iyo lix iyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai aleh ramat la abarna haahay akhbarna waxaa noo warramay moxamed ibn cabdillahi bn camaal mawsili saduuq sooma ya hmm. iqa weyaan qala xadana abu hishaam abu haashim moxamed ibn cali can اmucaafa an aflax ibn xumayd can qaasim can caiشhata radi la ta an qalt waxay tir caisha waqata rasul la nabig alle wuxuu u astayey لأhل mdينة ree mdينة da اxulayfa ولأhل شam ree شaamna iyo مصr الjuحفة ولأhل اcراaqna ذaaتa crقin ولأhل najdina qarna manaaزل لأhل yمن ree ahl ymna ama ree ymna ylmlm ayuu aastay nabgeena sal sلم man kaana qofk uu ahaado أhluhu reerkiisa duuna الmiqاaت miqاatkii uu ka sokeyaaba waa kii aan soo marayni muxuu samaynaya xadiidka laba kun لح boqol iyo iyo toddoba iyo kontonaad waa xadiid صaيixa qaala imaam abarna yacquub ibrahim dawri wa iqa can maxamed bn jacfar wa qundar wa iqatun saxiix kitaab qaala xadana macmar rashid alasdi qaala akhbarnii cabdulahi bn taawuus can abihi taawuus bni kaysaan can ibn cabaas radi a ta qal cbdulahi bn cabaas waqata wuxuu jideeyey ama u asteeyey rasul rasulka sal sl liahli madina reer madiina dalxulayfa waliahli ashaamni aljuxfa waliahli najdi reer najdin qarnan waliahli yaman iyo lamlam qaala wuxuu yidhi nabigena sal slm hunna boosaska iyaga ah oo afartan sheegnay lahum ayaga iskala qolyihii loo carabaabay dalxulayfe ree madiina ayagaa iskala yalalam ree yaman ayaa iskala kuw kaloo lamid iyo waliman ayaa iskala ataa yimaada calayhina min siwaahunna ayaga ka soo haray liman araada alxaja qofka xaj doona iw alcumrata cumra halkaas ku xirnayaan waman kaana qofka ahda duuna daalika intaas in ka sokaysa xaramka ka xiga mawaaqiidda ayada kaga sokeeya xaramka min xayu bada'a meeshuu ka bilowday xajkiisa ayuu noqonaya oo meed joogay xataa yabluqa dalika ahla makata ilaa ahlu maka xataa ay soo gaarto haddii laba kun lix boqol iyo siddeed iyo kontonaad una dambeey insha allahu tabarak watacala ashirkeena caawa waa xadiis saxiixa qala alimam nasa abarna qtay ibn saciid qala xadadana xamaad ibn zayd xamaad ibn zayd ibn dirham can camr camr ibn dinaar miya hay can taawuus ibn kaysaan ibn cabaas radi allah ta ana nabiyna nabigana sal slm waqad wuxuu jideeyey liahli madiinati reer madiina dalxulayfa waliahli shaamna aljuxfa juxfa waliahli yaman ree yamana iyo lamlam wala najdin qarnan qalmanaasil fahuna iyaga lahum ayagaa iskala waliman ayaa iskala ataa calayhina yimaado min hayri ahlihinna ayaga ehelkood aanan ahayn oo miman duul ahaaday kaana mid doonaa miman kaana miman duun kaana ahaaday yuriidu doona alxaja xaj walcumra cumra faman kaana qofkaa duunahunna ayaga ka sokeeya fa min ahlihi reerkiisi meesha ay degnaayeen ayuu ka xirnayaa xataa ina ahla makata xataa reer maka yuhiluuna minha makay ka xirnaya xajka saasuu nabigeen le salى اllahu عalayhi waalihi waslem hada wallahu aclam wsal اllah wsl abdi rasul mustafaa